waruya may liwuriye an ibni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala ibna cumar ninka goorya liwuri samictu dheegi rasuul allahi ya dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka haalka goolaw ya dheegi yudna lmuminu muminkiya la dhawaaye yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama min rabbi rabi lmumini muminka rabi sheeshe la dhawaaye xataa yalaca huwa rabag ilaa kudiyaw kanafahu satrahu rabag astur shay inti kudijiyaw calayhi cala lmumini muminki korshay kudijiyaw fa yugarir ala gersiyeyhu muminka iya gersiye bidunuubi dunuubilmumini muminka dembiyaalshe ya gersiye fayagulu raba may kagooley atacrifu kasaase damba kada dambi hebel kasaase atacrifu ma kasaaso damba kada dambi hebel hebel adasubidi kasaase fayagul lmumin may kagooley rabbi ya rabbi rabeyo acrifuha kase ana qaala raba may kagooley faini an kad sadartu asturay kad satartu asturay ha damb dunuubtiyeede iyo asturay calayka arkooka fi dunya adunya dhahdiye ko asturi waana ana akfiru dhaafayha dunuubtiyeede lakadikin dhaaf alyawma maalintan xaadirkeena fayucdaa huwa muminki wal siye saxiifata xasanaati xasanaati lmumin muminka winaagyaalshay wargadood yalisiyay muttafaqun caleyh kanafuho ay satruhu waraxmatu wacan ibni cumar radi allahu taala canhuma baabu raja yakajarnay qaala may ibni cumar samictu rasuul allahi dheegi sala allahu alay wasalam yaqul rasuulka alka golaya dheegi yudna lmuminu muminki iya la dhawaayemi ywma alqiyaamati fi ywma alqiyaama min rabi rabi lmuminin muminka rabi sheeshe lan dhawaayo xataa yalaahu raba kudejiyaayo kanafahu satrahu satral rabi rabag astursha i waraxmatahu raxmata rabi rabag naxariisisinti kudejiyaw aleyhi ala lmuminin muminki korshe kudejiyaw oo dadka kalma aragaayan ilahay astura si ilahay isla islaabadaayan wa fa yuqarir huwa ala gersiye hu muminkiya gersiye bidunubi dunubi lmumini muminka dembiyaalsiya gersiye gersiyoki fasirshesade fayaqul lahu tacaala ilahay may kagolaya tacrifu anta ad makasaaso doonkayo damba kada dambi hebel atacrifu makasaaso damba kada dambi hebel serew se fayaqul mumin muminka nimeere rabbi ya rabbi rabeyo ha acrifu kase damba kada kase acrifu kase damba kada usun birade mana fa yuqarir huti fasirshesaaso dembigaasaad samayne ha sameey qaala rabiga may kagolay faini an kad satartu asturayha dunuubiyede asturay calayka ad korkaw asturay fi dunya addunya dhadi asturay waana an afsiro dhaafeha dunuubtalanka adig in dhaafe alyawma maalinta maxaadirka diyaamil roogonka in dhaafe reed fa yucdaa huwa muminki wal saxiifata xasanaati xasanaati lmumini muminka wanaagyaalshay wanaagyaalkaas wargadiyo la siye si oo sayaalka kiyaali walku asture walku tirtire ilaahay raxmadiis waasacnimadi oo si fayla haytay walfaylan kiyaali layla tusiye متafق عalyh bab raja rajag ini ilahay raja yani naxariisis la rajeeyo iya tusiye baab xadiskana متafق waay kanafhu macnaahu satru satrالlahi وaraحmat raحmat الlahi wa ilahay asturshe iyo ka asture asturshe iyo nayo raحmadiis وعan iبni mascudi رadi الlahu taعala anhu ana rajula rajulka asaabahu rajul ya siibay min imraati naagdo ajnabe eyo heshe bublatan dhongisho ku asiibay faataha rajulka nabiy an saydi sala الlahu عalيه وasalam faakbarahu rajulki kabrahi anabi an kabray faanzala lahu taala ilahay mahdijiye waaqimi salaata waaqim antaad og asalaata salaada og darafay nahaari maalinta lamadiya darafood bukratan iraabtay acashiyan galabta og wazulafan saacaat oo min aleyl hamiinka kumid ana salaada og may wali ina alxasanaati winaagyaalka ada sameeyaas winaagyaalka yudhibna xasanaadka may tabiyaayna sayiaati umaatiyaalka tabiyaayana faqaala nabiy faqaala rajul rajulki may ka gooley aliya hada hada kan khaasun liya analay khaas mi ya rasuul allahi kala nabiynaumay kagolay bal lijamiici umati umaday dhamaantoodi an sugnaadi kulihin kuli umati umaday kulisha dhamaanti an sugnaadi mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa wa an ibni mascuudin radi allahu taala an cabdulahi bin mascuud mayl kuriye ana rajulan rajul ye asaaba huwa rajul asiibay min imraatin naagashe may kuasiibay gublatan dhongashe kuasiibi rajulkao naagdo yani dhongade o ajnabe dhongadi yani dambigaasa samey faataa rajulka inti dembe samey ogaaday kalkun taubisheenay fataa huwa rajulka insadi anabiy ansadi sala allahu alayhi wasalam fa akbara rajulki kabray huwa anabiya nabagi an kabri faakbara huwa rajulki kabray huwa anabiya bima facala walisu sameeya an sheegi rasuul alaw dembigaasa kadhiya tawba may lahaw tawba may laha faanzala allahu tacaala ilahay mahadijey waaqim antaad og asalaata salaata salaada og salaada shanta salaadood oglay waay jinsu salaada og salaata shanta salaadood darafa yin nahaari maalinta lamadiya darafood ilaabti galabta manah darafay nahaar may hadaa galeeya asubxo wduhro walcasro intaasa hadaa galaaya duhor iyo niyo salaasuba darafay nahaar ulkiy duhorkina saasay asarkina yani lamadaas hadaa gala sadida salaadoda ka jiran darafay nahaar wazulafan saacaad oo min alail haminka kumid ogey saacaatin minu min alail yani may bua cishadii iyo niyo maqribkii hadaa galaa maqribki cishadii wa yani waa kay saasureed ina alxasanaati wanaagi alkada sameeyas sada shanta salaadood oo kale yudhibna tabiyayan ar ilahi asayiaati uma fi halke tabiyayan faqala rajul rajulki marki aayadan laadijemeera hada kaasun liya kan analay kaas miya aha er ya rasuul allah aliya analay miya hada kan in sugnaadi hada kaasun li kan analay kaas miya aha ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo qaala nabiy naomay ka goray lijamiici ummati bal lijamiici ummati umatay dhamaanteed yan sugnaadi bal hada kan haabitun sugnaaday lijamiici ummati umatay dhamaanteed yan sugnaadi kulin kuli ummati mutafaqun caleyh kalkun yani raxmad ilaahay shantaas salaado obtukuto wali dunube oo sakaayire la dhaafe lilay mutafaqun caleyh baabu raja baabka rajulay tusiye sun adis can anasin radia lahu taala anhu qaala anas may kagolay jaa rajulun rajulkao kooya ila nabiy nabagiyan kooy sala allahu alayhi wasalam faqaala rajulki mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo asabtu an asiibay xaddan ma yuujibu lxadda xad walwaajib ya asiibiyo faaqim oog hu alxadda calaya korkay ka oog waaclarat salaadu salaadna waldeeri salaad ma xaadirtay fasala rajulki tukaday maca rasuuli lahi sala lahu alay wasalam tukdi falama kala nabiyu naw malki faaruge salaada faaruga gaala nabiy naome gaala rajul rajulki mele haddana kanaga ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ini an asabtu asiibay xadan ma yujibu lxadda xad wal waajib ya asiibiyo faakim anta ad og fi kitaab illahi ilahi kitaab shay yani fiya faakim ogo fiya fi nafsi nafsay dhadiya ka o kitaab allah ilahi kitaab shay xugmiyo qaala nabiy naome gole hal xalarta xaadartay macna un macagan asalaada salaadini latukutey qaala rajulki meray nacama qaala nabiy mere kad gufira laka adag lahaanta walkin dhaafi salaadiyada tukuti balkin dhaafi an anasin radialahu taala anu qaala anas may golay ja rajulun rajulka ila nabiyin koy sala allahu alay salam faqala rajulka mere ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo asabtu an asibay xaddan ma yujibu lxadda xadda manaa tanhada xaddo liniscafiya i haddiniscafiyaana jarta tacziiralin lijeeda tanhada walaw susuubi wal tacziiralihaayn maahin xad oo sharce e eh, xaqiige taas afyawma leh yani madiyaas salaad maka diyaasata iyade imaamna ma marido kor tan oo xuduude eh, hoo sida kamrada dhamawshe oo kale iyo zinada oo kale iyo lan dili oo kale kisaaski hanasoy xuduudiyo imaamna ma marido kor maana dhiyaaso liley taas yani salaadna ma ka dhiyaas hada lako oogo maahin laakin tan maybo tacziru walasadasililey dhonkishadaasi gibirtaas ajnabada la dhongadi walilamid ah waa itaabadin taabashada di lanbisho ismilay mana oo taabatona dambi la asiibtiyeen yani salaame galan mujarad eh gasalaam kardon hataman saarada korto faqaala mere ya rasuul allah ilaahay rasuulkiisiyo asabtu an asiibay xaddan ma yuujib lxadda xad walwaajib ya asiibyeri taabdin og hu alxadda xadkaasu siga e calayan korkay ka og walian mutaysidi oo tacsiire o korkay ka og eri taw bishanayha waclarat salaatu salaad ma xaalartis hurseegalanaay waktigaasna fasala huwa rajulka tukaday maca rasuuli lahi sala lahu alayh wasalam ilah rasulsheeda tukaday falama kala nabiy na marki faarugya salaata faarugya qaala rajul rajulka mer ya rasuul allah ilahi rasuulkiisa o ini an asabtu asiibay xaddan ma yuujib lxadda tacziir walwaajib ya asiibiyo saaqim antaada ooga afiyana fiigay fi nafsi naftay dhahdiya kitaab allah ilahay kitaabshay ka og ilahay kitaabshay wal anmutay tidi oo oofi mana naftay ka oofi qaala nabiy na may kole hal xalarta xaadirtay macnaa macaga ana salaada salaada jamaacadin ilatukutay qaala rajulka mer nacam ha qala nabiy mare kad afar allahu kad gufira laka ad laantaala kin dhaafi walkin dhaafa basuba mutafakun aleyh kalkun dunubtol dhaafa lilay sheekni fasira wa gawluhu gawl nabi gawl rajuli wa gawluhu gawl rajuli rajulki goolshay asabtu ashiibayhin xaddan hadii asiibika gooli goolku sige macnihiis maybo macnahu macna algawli goolkaas macnaha shay maybo macsiyatan asiibiyo ay asabtu asiibi xaddan ay macsiyatan asiibi macsidaas oo tuujibu hiya macsida waajibyaas atacziira tacziiro waajibyaas walaysa muraad ujeedad mahana alxada xad mahaan xadkaasoo asharciya shareecada lang nisbay xadkaasoo alxaqiiqiya dhab lang nisbay mahaan wadalika ka xadi zina zinadi hadii ay oo kaliyo wa ka xadi lkamri kamradi hadii ay waayrihima ayri zina walkamri zini keerkoodi zini kamri keerkoodi hadii oo kale mahaan hadi la sheegahay olaafililay may wali fa ina hadi lcududa cududan xadu zina adulkamri keersho e laa taskudu tacziray maahin tan hada dhiidi lilay salaadalka dhaafi ma xuduudan tan ee salaad yani faina hadi tanti alxududa hududun tan e xad zinaa adlkamri walilimid e laa taskudu hiya xadun tan e midiyaaso bisalaati bisababi salaat salaadaada tukudisasiya makadiyaasoa walaa yajuzu manan binaaw lilimaami lang imaamanaman binaaw tarkuha tarku lxud yani wa kay xaddi xadun tan ay kutawan imaam lan binaawa kalkan wala hadi rasulku tabay imaamka rasulka e kutabay walkin dhaafi lilay tacziray wala susuubiya wal taczira lehaayan may wal waajib e malku tabawa waanhu an abi hurairata an anasin radi allahu taala anhu qal anas may ka gore gaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam in allaha ilahy layarlaa huwa ilahay raalo nagda an labdi adoonka sheeka raalo nagda an yaakula huwa cabdiga amaw alaklata kuusko amaw fayacmadu macdiya hu alaha taala alyh ala laklati o yashraba cabdiga dhamaayo sharbata dhamaw dhamaw fayacmadu huwa cabdiga maxdiya hu alaha alyh ala sharba awama yuri adisina muslimun muslim yuri alaklatu bifati hamzati alakri wahiy almaratu tookad alwaxidatu hal took waladunja min alakli amaw ek algadwati buracdi okal walcashwati cashadi okal waaha wacanhu an anasin qaala anas may ka golay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulka may golay in allaha tacaala ilaahey layarlahu ilahay raadla nagde an lcabdi odon ishe karaadla nagde an yakula huwa cabdiga ama karaadla nagde alaklata amis amaw fayaxmadu cabdiga ingmaxdiya hu allaha taala angmaxdiya alayha cala alaklati amawkisa am ilahi ingamaxdiya tooki walaamay markaas alxamdulilah kudabgeliye o yashrab alcabdu odoonki dhamaayo asharbata halmar dhamowna dhamaw hal tooki wal dhame hal tooki firig wal siye fayacmadhu cabdigin macdiyahu allah taala alyh ala sharbati dhamastiisu dhamin ilahay inka macdiya reer taasa ilahay inka raadla nagadelilay kalkun shay marki ad aanto mise dhanto ini alxamdulilah erto lamada meeloodba ilahay ina raadaki nagadelilay hawaama yure wadiska muslim muslim iya wuri alaklatu bifati hamzati haza hamzada kordhawshe la akri akla wahiy aklad maybu almaratu tookado alwaxidatu halinto ewa min alakli ama way shayalkusheenay wadalika kalgadwati yani guraacdagahay kalgadwati quraacdowba lamide walcashwati cashaba lamide mana wallahu ilahi waana aclam ogaan badan wa nabi musa alashcari radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala cabdllahi an nabi qala nabiy naomay ka goole in allaha taala ilahi yabsudu huwa ilahi fidiye yadahu yad allahi ilahi yadis ya fidiye bilayli fi layl aminka daadisa ilahi galandis fidiye liyatuba sin toobisheen o musiyu nahaari maalinta kiwamaato samey sin toobisheen wayabsud ilahi fidiye yadahu yad allahi ilaa yadi safidiya binaari fi naari maranti dhaadiya letuba sintoobisheeno musi u layli aminka ki one humaato samey hataa anti arintaasoy wastamara dalika daaime hataa tadluca shamsu ridinti ku dhalato min magribiha magribi shamsi rid makaana dhiyawshe ishina ku dhalato dhawaa muslima muslimiya wacdis uriyey ilaa qiyaamasa yani qiyaamu saaca lakudera taasnagadaas in allaha tacaala ilahay yabsud huwa ala fidiye weri rasuulka sala allahu alay salam yadahu yada laa ilah yadisa fidiya bilail filail haminkaatisiya fidiye liyatuuba si ang nagado musiiu nahaari maalinta ki humaato samay si ang nagad oo alla subxaana wataala odoonshay diyaaran ayu hadi geekada humaatada samayto ilahay intoobisheen aminkeed ilahay ang nagad ilahay diyaaraking ay wayabsud huwa ilahay fidiye yadahu yada laa ilah yadisa fidiyey binahaari fi nahaari maalinta latiya ilahay yadis fidiye liyatuuba si intoobisheen musiiu laili aminki humaato samay intoobisheen daraadiya galantis ilahay infidiye kolka hamiinki humaato sameeysona ilahay diyaaran hoobsa maalinti tobishan ilahay toobadis aqbale inti arintaas kolka wastamara dalika daaime xataa tabluca shamsu idid inti kudhaladaaso min magribiha magribi shams idid makaan diyowsha inti kee kudhaladaas meelaha dambiyaha inti idida kubahaas meelooba idida kubas bes baabo tooba markaasa liide ilahay naxariistis yani adlay markas ilahay diyaarakin hoo badan odoonshan toobishan an diyaaran ilahay galan wabade rawaa muslim muslim waa adis uriyey وan abi najii abi najii mayl kuriya magashi camr bni cabasata camar bn cabasa leray xadiska ani sheena doon suaalahayo a bifati lcayni alaki cabasa walbai cabasa asulami gabilsa sulami nisbe radi allahu taala anhu an camrin alkraadna gaala camar may ka goolay kuntu an haabi walahal ana an fi ljaahiliya jaahiliyada zaminsha kasugnaadi ana الnaasa dadkiya man yani wa ka adunu may maleeyay ana الnaasa dadkaba calaa dalaalatin baadi ni kasuganyin waanahum ana naasa dadkaba laydu naaska ngahaane calaa shayin shay oo diin en ahay wahum naaska yacbuduuna may caabudaayena alawtaana taaliyaali caabudaayen asnaama caabudaayen fasamictu may dheegay birajulin adeegi rajulkao bimakata maka kasugnaadi rajulkaasoo yukbiru kabra ahbaara haramyaali sheega ahbaar sheega fakacadtu fadheeday calaa raaxilati haleha kasafare kafadheedi fakadimtu hagalay aleyh ala rajuli angalay fa idan isna markiibo rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam aikedi tooban kooyib rasuulka ilaahay bo mustakiyan haalay kis jura juraa dhiirinyin aleyhi ala rasuuli rasuulka korshay om goomu rasul rasuulka goomsheedi ka dhiirinyin oo kadabsinyino dhibaato ka sameeyano lan goobsadahan lan fatalaaf fataladaftu xiilaysaday fataladaftu xiilaysaday ay laka aragnay dhatan lakidilnay ado ninsaaniyasaray xataa dakaltu ilaan galo aleyhi ala rasuuli rasul korshay bimakata fi makatan gal fakultu lah linabiy may ngaray maa anta man anta ayato qaala rasulka meera ana ana nabiy nabi aha ulsan may kagolay wama nabiy naba may maylkajeed kaala nabiy naba may ka kagolay arsalani allahu ilahi ha idiri ulsan may ka kagolay wabiayi shayin shay me arsala huwa ilaahay diray ka kadakila diri qaala rasuulka meeray arsala huwa rabo diray ni ani diri bisilat larxaami qaraabad hariiriyo shay ila diri qaraabad ini la hariiri dadka in sheega wakasril awtaani sanamyaalo burburyawkeediya ila diri yuwaxad allaahu ilaahay layla waxayl laa yushraku lang lawadaajin abi bilahi lishay shay lang lawadajin antaasa ila diri ulsan may kagolay faman ay macaka maaga ahaadi ala hada ala hada alamri amarkan ad hada dacwadan ad gudbi hayso ay kilijarakray qaala rasuulku mere xurun wacabdun ailijaran odoonko i xuriya ilijaran wa wamacahu maca nabiy yoomaydin maalintaas may aaday abubakrin oo xurun eh wa bilaalun oo cabdun eh alawal bilawal wathani bithani radia allahu tacaala canhuma kultuan may kagola ini an mutabicuka rasuul alaw karahe qaala nabiy naomay gola inaka ad lan tastabic ma awoodaas dalika litibaaca raho kaasna wadas yawmaka maalinta hada kan eh alaa taraa antaad maragaaso alian halkay waalanaas dadka halsho maragahayso walaakin irjic naga nagoy ilaa ahlika helka nagoy wakun yani wa kay faidaa samicta hadi ad dheegdo biani dheegdo kad dahartu amuuqdi hadi dheegdo adaahir muhamed adaahir dheegd faati koy ni anin koy qaala may kagolay fadahabtu taba ilaa ahli helkay an tabi qaala camrun camar may kagolay fadahabtu ilaa ahli helkay dan wadanka en nagadi ay yani wagadima rasuul lahi sala lahu alayh wasalam iya madinata madinaha gali wakuntu an may haday fi ahli elkay hadi fajacaltu an may gudgalay atakabaru anoo kabar doonaw alakbaara akbaartara rahaw atatabacu lakbaara oo kal wa akbaartara rahaw iya gudgali yani wa kay akbaartara rahaayo waasalu suaalaw ana annaasa dadka suaalaw xiina waktagi gadima huwa nabaga galay almadinata hagali hataa gadima ilaa rasul nafar nafara galan nafarko min ahli elkay kumide almadinata madina galan fakultu an may ka golay ma facala hada rajulu rajulkan kan may sameeye aladi rajulkaasoo badima huwa rajulka almadinata gali fagaalu ilki meereen annaasu dadka anunga siraacun degdegahan ile ila rajuli anungan degdegahan rahayan wa wakad arada gawmu gawmu rajuli rajulka goomshay gurayshan may doonena katla gatla rajuli rajulka dilshee doonen laakin falam yastadiicu ma awoodno dalika alkatla dilkaas ma awoodno fakadimtu galay almadinata galay fadakaltu galay caleyh ala rasuli an galay fakultu an mere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo atacrifu anta ad kasaase ni ani kasaase qaala nabiy naomay kolay nacam ha anta ada aladigi ata lagiita ad ni an bimakata lakulanti hadda kahor amakaaniad iska arag miyo qaala rasulka lan faahima ed yani walan filmamaniha qaala rajulki mere fakultu an mer qaala camr qaala camron camar bin cabasa tamay ka goolay fakultu an mere ya rasuulallah ilahay rasuulkiisiyo akbirni insheeg ba camaaga insheeg ba calamaka allahu ilahay ka baray ka ad ka bari wajhalu ana anin kuja ilayhuma kujailha akbirni in waram macni salaadi in waram qaala nabi naomay golay sali tukoy salaata subi tukoy umaksur gaabsoy yani salaadi salaad ku gaabsoy salaad fariide maanaa ku gaabsoy kufa canha falaa tusaliya hataa tartafica shamsi ridanti kukor nagdaas diida rumcin gadra rumcin waranko gadarshay mayalifaynahay may shamsa shamsod waktidaasoy tadlucu hiya shamsod dhaladaas xiina waktigi tadlucu hiya shamsod dhaladaaso dhaladaas bayna garneey shaydani shaydaan labadis gaasoo dandartiyo dhaladaas way waxaynaydin waktagaasiy yasjud lkufaaru gaalada sajuudeen lahaa lishamsa sajuudaan uma bacda dalika marki falan kornagas bacdisha salitukoy fa ina salaata salaada mashhudatun yani kumarkaas nagdaw aha tashhaduha lmalaaikatu malaaigta kumarkaas nagdaase maxduratun tilan xaadiraw taxduruha lmalaaikatu an xaadiraase hataa yati yani wa kay saas wa hataa yastaqila inti kula kor nagdaayo hataa yastaqila inti kula kor nagdaayo adilu hoos birumi waranka kala kor nagadaw uma bacda dalika sur gaabso yani salaadi salaadeyshay ku gaabsoy mayali fa inahu shaniye xiinaydin waktigaas tusjaru jahanamu tuugadu jahanamu jahanamiya lahoriyey watuhaaju walhoriyey ha fa ida aqbala alfey hooski hadii haqaabilo yani wa kay hooski hadii haqaabilo fasali markaas way tukoy duurki lideeg fa ina salaata salaad waktigaas mashhudatun ti lang markaati nagadaw macduratun lang haadirawa hataa tusalia anta ilaadka tukadaas alaasla ka tukadaas fa maksur gaabso yani salaadi salaad ku gaabsoy hata taqruba shamsi ridinta ku dhiyaas faina ina shamsa shamsada tagrub dhiyaasa bayna karnay shaydaani shaydaan labadis gaasood namnatiyo ka dhiyaasa wainaydin waktagaasa yasidu kufaaru gaalada sajuudaan liha lishamsin sajuudaan qaala camar may ka golay fakultu anmere ya nabiyalah ilahay nabi sheego fal wuduu wayso xaditni in sheekoyba canhu can ilwudu inku sheekoy faqaala nabiy may golay maa minkum isin musin kumid ahan rajulun rajul musin kumid ahan rajulkaasoo yugaribu hadhaw haysadaw waduahu bi waysasi hadhaw haysadaw gulaadis biyoshi hadhaw haysadaw fayatamalamalulugudsandardaw fayansilusan weriyaw ilaa karad may hoblaayana khadaaya waji waji rajul rajulkaas wajishay getiyaalsha hoblaayan wafihi ilaa karad may hoblaayana khadaaya fihi khadaaya famihi fami rajuli rajulkaas shay getiyaalsha hoblaayan wa khayaashimihi khadaaya khayaashimihi khayaashimi rajuli rajulka sangaroorshay gefiyaalsha hoblaayan uma idaa gasala huwa rajulki waja waja rajul hadi dhigo kama sidi amar allahu taala ilahi amray rajulka amrin dhigo ilaa majarman ah ilaa asar ilaa karad may obdaasay kabaaya waji waji rajul rajulka suge wajis wajigaas gefiyaalshe obdaaya min adrafi lixyeyi lixyatihi lixyati rajul rajulka lixyateyi lixyatihi lixyati rajul rajulka lafgertis darafyaalshe kaobdaaya macalma biyo macaisho laobdaaya uma yaksil rajul rajulka yadehi dhiga ila lmirfakayni dhiga umajar ilaa karad may obdaayana kabaaya yade yaday rajul rajulka amisgayaas gefiyaalshe obdaaya min anamili anamili rajul rajulka farnyaasha hesho kahobadahan maclumaa biyo maasho lahobadahan dunuubta fama yamsaxu rajulu rajulki masaxa majer kaasa raasa rajul rajul madishay masaxa majer ilaa karad may hobdaasay khadaaya raasi raasi rajul rajulkaas madishay madagaas gafyaalshay hobdaaya min atraafi shacri shacri rajul rajulka tintis tintaas darafyaalshay kahobdaaya maclumaa biyo maasho lahobadahan uma yaksilua rajulki dhigay gadamay gadamay rajul rajulki lamisdugaas dhigaw majer ilalkacbeen dhigaw majer ilaa kadad ilaa karad may hobdaayana khadaaya rijlay rijlay rajul rajulka lamislugaad gefiyaalkooda iya hoobadaayan min anamili anamil rajul rajulka farnyaasheesho ka hoobadaaya macalmaayi biyo maashoona hoobadaaya fain huwa fain qaama fain qaama huwa rajulki adi gumo qaama huwa rajulki gumo fasalaa tukudo faxmid allah ilahi macdi waatnaaman aleyh al allahi wamajada sharafu allah biladiga ki sharaf huwa ladiga ba ah, huwa adlaba ahlun eheln aaday lah liladi eheln aadi ka sharaf wafaraga qalbahu galbishay faaro weelo lilahi taala ilahi la infaaro weel walkal galbishay kubi majarlan saas welaw ilan sarafa warajulki godoomay min kadiyati kadiyati rajuli rajulki gefiyaalshey yaka godoome ka hayati hayati rajuli rajulki hayadiisu soo lamiday yoma maalin lamiday walada dalay rajulka umuadis dali faxadafa camru bnu cabasa camar binu cabasa sheekoy bi hada alxadidi ya aba umamata saaxiba rasuulilah in sheekoy sala allahu alay salam fakala abu umamata lahu licamar may ngare ya camra bna cabas camar binu cabas o yani waa kay ungur firi ma tagul walaka gorahat fi maqaamin waaxidin boosalinka walaalka goolahay tufiris yucdaa wal siye hada rajul rajulkan kan elisiyaw faqaala camru may kagoolay ya abaa umama lagad kabira sini deeda wiinatay waraka cadmi labtayna nuglaati waktaraba ajali ajalayna dhawaati wamaa bian goboday mahane xaajatun dan malihi dangni in sugnaan an inaan been sheega ala tacaala ano hadda khaatimo roog inin ilahay korsheyka been sheega dangni in kasugnaan walaa calaa rasuuli rasuulilahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasuul shey korsheyka been sheegona dangni in kasugnaan lowla an asma lowla lam low lam asma ana anan dheegi lahayn ruux xadiiskan kanga min rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shesheenku dheegi fan ilaa maratan lay dheegi fadi aw maratayn ilama soogo talaatan sadilhasas dheegi fadi maahay hataa cadda huwa camar ilaa kutiriyo sabca maraad kutiri ma xadastu masheekwayfan abadan masheekwayfan bi bilxadiisi walakini hasay ahaatay ana samictu dheegayo xadiis hu rasuulka dheegi aktara walbadan min dalika almaraat maraad kas todobad ee walkubadan rasuulka ku dheegiyo awa xadiiskana may wuriy waa may wuriy xadiiska muslim nga wuri qawluhu juraaw ee may liya musanif an abi najixin camr bni cabasa bifati lcayni walba asulami radi allahu taala an qaala camar may kagolay kunton haadi wa ana fi ljahiliya kunton may baadi walhaal ana anin fi ljahiliya fi zaman ljahiliya kasugna may baadi aduna kimalay awaad ana naasa daskab calaa dalaalatin baadini kasugningang maleeyay wa anahum ana naasa balaysungane alaa shayin alaa diini diin korshe ngane ng maleeyay wahum yo yacbuduuna caabudaayen alasana sanamyaali caabudaayen musta yani wa kay fasamictu markaas ano saas ahaa walaang dadkan bulshadun oo adduunki roogdo bulsha diin kasugun ma e walaang baadila kasugunyin geed iyo quraden caabudaay shiida caabudaayana aan diin ma e waa islahayeeri markaasa fasamictu diinga faylahayka igali fasamictu isla marki may dhegey birajulin a dhegi rajulkaasoo bimakata fi makata maka sugnaabi rajulkaasoo yukbiru khabaraw rasuulka nijeeda akbaaran akbaari ala faqacadtu fadheeday alaa raacilatii halay korsheak fadheeday safari fakadinto agali aleyhi ala rasuuli angali faidan ist marki obankoy waab rasuululah ilahi rasuul shaybu lanka lankis daryahay lankoon maka kasugnaaday akbaarti sheegaw waab rasuululahi bu mustafiyan xaala kawni mustafiyan halay kis garyahayo daaru arkan bin abil arkan miilo seska garyahay jura-aa ku dhiirinyin waayo jamcu jariin la jamiyay jura-aa lakajamiy qawmuhu ima mubtada muakar o faacilun jura-aa calaa lugati kaluni baraagesanilakal yani jura-aa ku dhiirin bu caleyhi korshee qowmuhu qowmshay ka dhiirin yin qowmuhu taasa faacilu jura-aaw eh mise qowmuhu mubtada aha jura-aaw kabare qowmuhu qowmu nabiye jura-aaw dhiirin caleyhi la nabi ka dhiirin deh mise ma e jura-aaw tu yani waa kay mubtada kuweel yani qowmuhuna faacil kuweel ma masada alkabar eh jura-aaw ku dhiirin caleyhi ala nabiya qowmuhu qowmu nabi naba qowmshay ka dhiirin oo manaha mgoobsadaay ma dhibaato badan anjeysadaay usun iska dariyay diintiya fadiye fatalaaftu xiilaysaday lankiisun dareer o dhan wadile degay xiilaysadi fatalaaftu xiilaysada iska gari manaa walsminjeeni iswari biniya marmari hataa dakaltu fatalaaftu xiilaysadi hataa dakaltu ilaan kugal aleyh ala nabi naba korsheen kugal bimakata fi makata makasiishen kugal fakultan may kagolay lah linabi nabamay ngale ma anta man anta iya kadhikan maata may ba lang isticmaalay ayru caagila lang isticmaalay kalku man anta oo kale iya kadhegn maa anta man anta marmarkoona cagsi lang isticmaalay ma oo aaqil ayro aaqil lang isticmaalay man aaqil lang isticmaalay maa anta man anta ayato qaala nabiy naomay golay anaana nabiyun naba aha koltoon may kagolay wama nabiyun naba maylakijee qaala nabiy meray arsalani allahu ilaahi ha idri arsala allahu ilahi adirayni an ha idri koltoon may kagolay wa biayi shayin shay me arsalahu ala diray kaada kila diray qaala nabiy naomay kagolay arsalani allah ila diray arsalahu allah diray miyan i diray bisilat larxaami garaabaha riidyawkeediha ila diray wabikasri lawtaani sanamyaalo burburyawkoodiha ila diray wayuwaxad allahu ilahay la waaxidoha ila diray laa yushraku lang lagu daaji anabi bilah lishayan shay lang lagu daa shayun shay lang korn taasaha ila diray ilahay waxidow shay ila diray ilahay ila waxidow shire ulsan may kugolay faman ay macaka haadi ala hada alamri amarkan adadilak ila diri adlatay kila jiray oo gaadaday karahi qaala nabiy naw may golay xurung maciya xurung maagay xurun oo abubakar e haadi wacabdun wamaciya cabdun adoonko bilaal era maagay haadi wamacahu maca nabiy nahu maasha mahada yomaydin maalintaas abubakrin bilaaln ris lamadaas day migilom raheen waktigaasay radi allahu taala canhu kultoon may ka gola ini ana mutabicuka anina ka rehe baala nabiy nahu may gola inaka lan tastadiica anta ad ma awoodo dalika itibaaca raho kaas kaasa ma awood yawmaka maalinta haada kan aniraha kortulanki anirahobal dilay maalinta may alaa tara maragaaso arage xaalay an xaalkay waalanaas dadka xaalsho kufaar quraysh xaalsho iyo xaalkan maragayso oo inti dhibalinjesadahay walaakin irjic nago ilaa ahlika tolkan nagoy ehelkan nagoy faidaa sameet adi dheegdo biana gobaday dheegdo gada daharto gaalib nagad adi dheegdo maxamed arooyey gaalib nagad hin awood badan aheli dheegdo faati anta adakoy markaas faati anta adakoy ni aninkoy markaasoy qaala qaala camrun amar may kagolay fadaabtu ilaa ahli ehelka intabi wakadima rasuul gali sala allahu alayh wasalam mudo marki lasoogiya rasuulka almadinata gali wakuntu ani ma iskarooga i ahli elkay sa roogi fajacaltu may gudgalay atakabaro atatabacu inaan raaw alabaar abaarta raraaw atakabaru kabar doonaw e atatabacu anararaayo alabaar abaarta raraaw waasalu anaan suaalaw annaasa dadka suaalaw xiina waktigi suaalaw kadima huwa nabagale madinata gali xiina waktigi kadima nafaru hataa kadama walean warsado warsado hataa kadima nafaru nafar intiya ku galaan nafarkaasoo min ahli elkay kumid almadinata madinantiya ku galaan fakultu an may kagoolay ma facala hada rajul rajulkan kan ay may faliy aladi rajulkaas oo qadima huwa rajulka galay almadinata madina gali may sameeyey sa dadki warsuri faqaalu elki may erena annaasu dadka hataa kadima nafarun nafaranti ku galan nafarkaas oo min ahli almadinata madina min almadinati oo kale wa madina haku galan mana hataa kadima nafarun nafaranti ku galan nafarkaasoo min ahli elkay kumide almadinata min almadinati madinay shee ku galan madini kakoyan mana ma hata madina galahang mae hata kukoyananindaaelkerogoa fakultan may kagolay ma facala hada rajul sima madina kukoytan rajulka may fari aladi rajulkaasoo gadima rajulka almadinata gali may fari faqalu ehelki meren annaasu dadka hanunga ila ila rajuli rajulka dika siraacun degdegaaya annaasu dadka siraacun ku degdegaw ila ila rajulian degdegaaya wakad araada qawmu qawmu rajuli rajulka qoomshay may doonena gatlaw gatla rajuli rajulkaas dilshay doone qoomshay kureeshe lakin falam yastadicu ma awoodna dalika alkatla dilkaas ma awoodna kufakdiyo fakadimtu an galay almadinata madinida gali fama ra'yin kaman samica walakin sheeg aladarabta iskumaydna e koy adharaga galay fakadimtu lmadinata madini gali fadakaltu gali aleyh la rasul an gali fakultu mer ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiy a tacriif anta ad kasaasane ani kasaase qaala may kagolay lanka markaa mid ah isarga jarten saasleera kolka hadda kora mid isarageen ixasusunta kolka hadda kor miyarda jarte qaala nabiy naomay golay nacama antaad aladigiatas lagita lakuluntainian lakulumi bimakata maki lakuluntiatas hada koramadi maki kalakuluntiyo qaala amar may ka kolay fakultu an ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo akbirni isheeg ma amaagi isheeg calamaka allahu ilahay kabari kaada kabari yani saasu masalan wafka cilmi wal kuraasaday cilmi fade yelera wal ilahay kabari sheeg waajhulu waajhalu ana anin kujahilayhuma kujaahil ah akbirni isheeg macni salaadi salaadaysayin koram qaala may ka golay yani salitu kaqaala ka may kagolaysa tukoy salaata suba subaa tukoy salaasuba tukoy waajibki fariiladiya umaktur gaabso yani salaadi salaad ku gaabsoy salaasuba tuku salaad kale inti kutoy kufacna yani salaad kureerton ku gaabsay xataa tartafica shamsu lid inti kakornakdaas ida rumci gadra rumci waranko bedelsa kakornakdaas may weli fa inaha ina salaada salaada tatlucu hiya salaada dhaladaas xiina waktigi tatlucu hiya salaadiyada dhaladaas iyo dhaladaas bayna garney shaydaan shaydaan lamadisgaasoo dambatiyo kadhaladaas waxinaydin waktigaas iyo yasjudu may sajuudayaana alkufaaru gaaladi sajuudayaan lahaa lishamsi iridi an sajuudayan ilahay shamsada caabudayan reed iridi an sajuudayan waktigaas din salaatukudaas diide waafagaas dadkaas isla waktigoo nagadaasan uma sali tukoy fa ina salaata hoobkoob irida kor nagasmaa salaadi tukoy maywali fa ina salaata salaad waktigaas barjinki lirog mashhudatun tilang markaasa kacaw tashadu almalaaikatu malaaika kumarkaas nagadaase macdurat hiy salaadiyada tilinhaa faina salaata macdurat tilinxaadira wa tacdurha malaaikatu malaa'iga anxaadirase oo kumarkaas nagadaase hataa yastaqila hilo hooska inti kukor nagadaw yani wa kay saas wa birumxi waranki kula kor nagadaw yani hataa yanxasira huwa diligi inti kufeedma can lardi baxaysu laa yabqa ila cala rumxi lay hooski kolkun inta jari oobsado warankeeda surto hooski hordhaan inta jari ha aruure ibir dhamaadiba warankii hoosi kolku iska kor nagdaayalay cinda listu marki cinda listuulrog maaragna marki skins oo into maraas oo kal kubdo maraas markaas hoos malidi ada dong hooski hoosna ka arure hooski ada layki nagda lankalay ka nagda macna kolkan hooska hoob lanka ka nagdo cinda may nagdaas yani wa kay masalan ba cinda listiwiling lajeeda red hooski hatirtirme inta dong hatirtirme hafeedime inta dong waranki ada kor nagde reed saaso cinda listiwilay hataa yastagila dhil hoos inti kal kor nagdaayo birumci waranki ey indalistiwa ilaalakudera waktigaas oob ladeer hadana famasur gaabsoy waktigaas matukudaa indalistiwa ani salaati salaad ku gaabsoy mayali fa inahu ina yani wa kay fa inahu shaniye xiina idin waktigaas xiina id tastad yastadilu dilu xiina idin xiina id yastadilu dilu hooski lakor nagdaayo birumci lakor nagdawye tusjaru jahanamu jahanama looriya ey tugadu jahanamu jahanami waktigaas looriye fa idaa adbala alfey feegi hadii hagaabilo hooski hadii hagaabilo fasali tukoy hooski kolka intan bahima hagaabir tukoy markaas faina salaata salaada mashhudatun tilang markaas kacaw macduratun tilang xaadira wa hataa tusaliya anta ilaa kutukudaas alcasra casarka tukudaas uma bacda dalika asara tukut bacd alficil wahan fumaqtur gaabto yani salaada salaad sume intukutoy hataa tagruba shamsi didantiku dhiyaas faina ina shamsa shamsada tagruba iyo shamsada dhiyaase bayna garney shaydaanig shaydaana minisgaas lamanasiyo ka dhiyaase waxayna idin watagaasiye yasjud lkufaar yusjud lkufaaru kufaarki sajuudeen lahaa lishamsi kufaarti oo rida abudaayen waktigaas sajuudeen waktigaas adin untukutoy waktigaaso nimankaas ficilkaas sun sameeyen ilahay kheyrki aabudaayen adin waktigaaso ibaado sameeyas ilahay aabudaas aysa kulunga untukutoy waktigaas daala camrun camar may ka golay fakultu an mare ya nabiy allahi ilahay nabi sheeo falwudu wayso xadid sheekoy niyan sheekoy anhu an lwudu faqaala nabiy naomay golay ma minkum isin min musin kumidaan rajulun rajul musin rajulkaas yugarib huwa rajulka hadhahaysada waduahu aasadilakorbiyoolakaweysaysidaw waduahu bi waysadke hadhahaysada masinka sugna ma minkum min rajulin ma minkum rajulun rajul masin kumida rajulkaasoo yuqaribu dhahaysadaw waduahu wadua rajuli rajulka bi waysadke fayatamalamalu huwa rajulki luglugoodaw wayastanshibu huwa rajulki sandaardaw fayantakiru huwa rajulki fardiyaayo yani waa kay sanweeriyo biyo sanka kufarjiya majara ilaa hadi jaroob yani waa kay maamintu maatas nafid eh layaqaadan kuli jumliyaalka dhon fi xiyazi nafyi yaka kasuganyi nafyi oosisa ka jaran ilaa karad may hoobadaasay khabaaya waji waji rajuli rajulka wijisagafiyaalsi hoobadaas wafihi wafihi tun asmaa lkamsi lere wafamihi iya kadhigan wafamihi ilaa karad may hoobadaasay khabaaya fihi khabaaya famihi fami rajuli rajulka afshay afkaasoy gefiyaalshay iya hoobadaaya wakhayaashimihi ilaa karad may hoobadaasay khabaaya khayaashimihi khayaashimi rajuli alkhayaashim jamac waaho jamcu khayshumin khayshumin la jamiyay khayaashim laka jamyo khayshumay lankasay ha aksal anfi san ka kor jaraashi maa fawga nakrati bogo wali kor ku jar iyo khayaashimi lere mana sangaroolki le ilaa karad may hoobadaasay khadaaya khayaashimihi khayaashimi rajuli rajulka sangaroor yani sandulyaalsey sandulyaalkasay gefiyaalsey hoobadaayan waay uma idaa kasala rajulu rajulka adi dhigo waja waja rajuli dhigo kama sidi amar allahu alan amrayu rajulka amray faksilo wujuhakum alaraysa indhig wujigi kamila dhigo walan kutabna ma jaran yani uma idaa gasala uma idaa gasala tan hadi jumladun tan e nafyi maka jar horto laakin may kacdafanta jumla nafyi ka jarto kacdafanta ma minkum rajulun yuqaribu mahayn guduga hodhawaislo fayamadmad lugooda uma idaa gasala hagila kacdafan uma idaa gasala dhigaw ma jar idkan baas nafyigiya waja uma idaa gasala huwa rajulki dhigaw ma jar wajha waja rajul rajulka wijisha dhigaw majar kamaa sidi oo kale dhigaw amar allahu ilahi n amr rajul ilaa hadi jaro karad kadaayaa ilaa tasaskin kusubadaas nabiya kormarisad ilaa karad may hoobadaase kadaayaa waji waji rajuli rajulka wijisha wajigaas gefiyaashe hoobadaaya wali wijigan gefe kasuubin doogi walon kufere kasi kasuubi yalaadidon dambigi hoobadaaya walon kus yani kaferi sanki walon kuore yani walaaki kulligi ayan hoobadaaya dambigi min adrafi lixyatihi lixyat rajul rajulki lafgertis lafgertaas darafyaalkeed iyo kahoobdahay macalmaay biyo macisho lahoobdahay uma yaksil rajulki dhigawma jar dafigigaas yaday yaday rajul rajulka misgalna dhigawma jar ila mirfagayni mirfageen kumsure intilku diraw dhigawma jar ilaa hadi jarob kara may hoobdaayana khadaaya yaday yaday rajul rajulki lamisgalnaas gafiyaalshe hoobdaaya min anaamili anaamili rajul rajulka farnyaashay heshiyo kahoobdaaya macalmaay biyo macisho lahoobdaaya uma yamsacu masaxaw ma jar nafigidara uma yamsacu masaxaw ma jar ma minkum rajul o yamsac masac majer rasaw rasa rajul rajulka madisha masac majer ilaa hadi jaro harad may obdaasa kadaaya rasi rasi rajul rajulka madisha madagaas gafyaalshe obdaaya min adrafi shacri shacri rajul rajulka sinti sintaas darafyaalshe kaobdaaya macalmaay biyo macsho laobdaaya uma yaksil rajulki dhigaw majer hadan gadamay gadamay rajul rajulka lamisua dhigaw majer ila kacbeen kacbeen intilkudiraw dhigaw majer ilaa harad may obdaayana kadaaya rajulay rajulay rajul rajulka lamis dugaas gafyaalshe obdaaya kadiyatin kadaaya lakajami min anamuri anmurin lijami anamulkishan min anamuri anamuri rajul rajulka farnyaashay hesheeya kahoobadayan wa macalmaayi biyo maasho fain huwa adama in adawaatu shard laa tadkulu ila cala jumlati lficliya yahay adawaatu shard mayle galaan jumla ficliya kalku huwa mufrad muftada aysin magalaaso ficla maylagadirin fain huwa fain aqaama hadii oonayo fain qaama huwa axadki hadii gumo huwa aadki qaama huwa axadki gumo fasala huwa axadki tukado waydaysday reer tukado tukashan surmo faxmid allah marki salaadito ilaahay macdiyo faxmid allaha tacaala ilaahay macdiyo waasnaa huwa rajulki amaan aleyh alalahi amaano wamajada huwa rajulki sharafo allaha tacaala sharafo biladi kasharafo huwa alab ahlun ehln haaday lah liladi ladig ehln haaday kasharafo wafaraga yani wa kay qalbahu galba rajuli rajulki galbishay faaro weelo lilahi tacaala ilahay infaaro weelo walkal galbishay kubiyo dunya walaas kubiyo ilahay infaaro weel majara leeyeen untun kuli shafiiciya zina bihi kaadofay ilaa hadi jaro saas lang welaw jaroob insarafa godoomey huwa rajulki min kadiyati kadiyati rajuli rajulki jafiyay oo sakaailti awa kugodoome keyatiyayati rajuli rajulki gaabshay oo kaliyan godoomay yoma maalang nanka gaabe walada dalay rajulka umu adis dali nanka gaabe marki adis dhaaasi dembi tahay saas oo kale soo dembi ku ee dembi lang ey nadiif ee godoome salaadi ku behew antum hooba susuubi kalkun baawuraja manan taasibaade samays ilahi kidhaafe lay rajo baawurajo facadata camru bnu cabasata sheekoy bi hada lxadisi an sheekoy abaa umamata saxaabiga oo usun abaa umama elaw saxaabi e saaxiba rasuuli lahi sala lahu alay slam ilahi rasulka saaxibka an sheekoy faqaala abu umamata abu umama adkaysaday neera law licamar may ngara ya camru bnu cabasa camar binu cabas o undur firib ma walaagi taqulu antaad kagoolahaysa firib yaabua fi maqaamin booska kagoolahayso maqaamkaasoo waaidin halinko eh yucdaa lisiya hada rajul rajulkan kan lisiya ad kagoolahayso firib hadalkan sidee umana halsooka lankaboosalin kole inta lakasameye waan ilahay rasuulkiisa lakadere dembido dan wal dhaafe liliya xadiiska mfirib reeding nagoy ay hadiiska jare faqaala camrun amar may kagoolay ya aba umam aba umam o lawalahi akdhaarday gad kabirat sini deeday winasi lan waayele nagdi kalkun waraka cadmi laftayna nuglaati naftayna nuglaatay dhuhiya yaraadi waktaraba ajali ajalayn hadawaati khaatimi roog wamaa biya nagobday mahane xaajatun dan makulihi anukadiba nakdiba inaana been sheego cala llahi ilahay korshay ka been abuuro cala llahi taala ilahay korshay ka been abuuro dangmakuli walaa cala rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay korshay ka been abuurdana dangmakuli ay yani cala llahi to le la insheendadahay ee hada usadiska lanka kuuri rasuulka haayay kolm ilahay ka been sheego rasul shay ka been sheege dang miinsugnaner ilan khaatime o isnadiifiyo safarin jeedo ahaaha seri mana walowla lowla lam asmac anan dheegefan hadisan kan e min rasuulillahi kudheegi fadi sala lahu alayhi wasalam ilaa maratan lay hata oo karinto len kudheegi fadi o maratayn len kudheegi fadi o halaasa len kudheegi fadi hataa cadda huwa camar ilaa kusri sabca maraat todob took len kudheegi fadi ma xadastu masheekoy fadnen abadan abada weligay masheekoy fandi bilxadiidi walaakini hase ahaate samictona dheegayu rasuulka dheegi aktara wal badan min dalika alcadad todoba wal ku badan dheegi awaama yurey xadiskana musliman wa qawluhu dowlu camar camar dhoolshay jura-aa kadhiirinyin jura-aa kadarsanyin o kadhiirinyin aleyhi ala nabi naba korshay kadhiirinyin gowmu gowmu nabi naba goolshay kadhiirinyin lakagooli huwa jura-aga labdishay horta may nagday huwa jura-aga guriya may laakiyay bijimin alaaki jura-aa malmumatin jintaso malmumatin lagoday jura wa bilmadi teego laaki jura-aa calaa wasni culamaa culamaa wasinsen ahaadi culamaai jura-aa iswazan wa ey macnaahu may nagdey jasiruna ka mustadiluna kadirtayin ayr haaibin an kuobsadaan saasa lanlajeed mana kadirtayin lan kuobsadaan malew macnaa jura-aaw jura-aaw macnaheed may bogowlahu jura-aaw kagooli ka jasiruna kadiriyin aleyhi ala nabiy kadiriyin mustadiluna kadirtayin ayr haaibina ku obsadawni on hayn rasuulkan kuobsadaane kadirtayin saasa macneed hadihi riwaayat riwaayadan tan e riwaayadaas haadihi tan alriwaayatu eh riwaayadaas oo almashuratu shurowdi ma riwaayada shurowdi maybua juraa le taas mana haye warawa alxumaydiy imaam alxumaydi wuri ku xadiisiya wuri waayruhu ayr lxumaydiy xumaydi keyrtay wuriye xiraaun iya wuri xiraaun xiraaun dhirfinyin xaraa dhirfi xiraan xiraaun dhirfinyin sa wuri bikasri xaaya laakyaadaso muhmalati la dhibactiraylan dhabisin xaq walmale laakri wamacnaahu macnaa xidhaaun xidhaaun macnaheed may bu aha khilaabun dhirfinyin wa khilaabun dhirfinyin zawu gamin murug un saaxibeyin wahamin murug un saaxibeyin kad ciila yaraaday sabruhum sabarkood yaraaday bi binabi kasawraan yaraaday xataa astara huwa sabarkii ilaa kusaamoyo fi ajisaamihim jismiyaalsho kusaamoy min qawli maakudun wala kaadili wamuktabasun min qawlin qawli lcarab carabta golshola ku kaadi xaraa yani naagisi jismuhu jismu rajuli rajulka jismi see naagisi sa ilaahn mana idaa nagasa huwa jismigi hadii naagiso min alamin xanuun daraadiye la naaqiso o gamin murug daraadiye la naaqiso o naxwihi soon daraadid walilamid la naaqiso markaasa ilaahn xaraa jismuhu jismi shaycaati nagadi jinsi iyo naaqisi sa ilaahn laakin wasaxiixu soo saxiiga anahu ana lafda lafdada biljimi jim iniy jura-aaw iniy kaasa saxiiyelaley mana warawa lcumaydiy cumayd sheekhucumayd may wariyey imaam lbukaari sheekh shewa warawa yani cumaydiy cumaydi sheekh laraay may hu xadiis iya wariy wakayru kayrcumaydiy wariyena xiraaun iya wariye xiraaun dhirinyin qawmu xiraaun dhirfinyin qawmu saasa macneed nagde ey bikasrin xaa i xaada kasriyo shel akri xaadaaso almuhmalati la dhibactiri xiraaun waqaala may kagoolay xumayd waqaala xumayd may kagoolay usi taas wuriye macnaahu macnaa xidhaa xidhaa macnaheed may bua ah? hilaabun dhirfinyin xidhaa dhirfinyin hilaaun dhirfinyin dawu amin murug n saaxibeyin rasuulka foolba may nagatay eedanka dhibtooda n murgoysayin sawelana layin mana dawu amin murug saaxibeyin wahamin wadu hamin saaxibeyin lay kadiciila yaraaday sabruhum sabr quraish kufaar quraish sabrum sabru quraish quraish sabr sha yirahdi bi bi nabi ka sabra an yirahdi meel yani mar dhunkan mar waayo sabr shon eed ariring nagaday sawelan yalayngu kolku dhirfinyin reesanso hatta asara huwa sabarkiyo sabra faden ilaa saameyo fi ajsaamihim jismiyaalkooda saamoy siyo nsabraaye nmurugaaye nmurugaayen ata yodon daciifin nagadengu mana kufaar quraish oo muhamed rasulka lay kumurugoodayan hataa asara sabarki inti saamoyo ilaa ku saamayo fi ajsaamin jismiyaalsho kusaamayo dhong caato caato nagadan murug daraadiala min qawli maakudun wala kaadadi min qawlin hiraaun taasaya mayna kukaadi min qawlin qawli lcarabi carabta goolsho la kukaadi xaraa jismuhu jismishe naagis nagadi yaxri huwa jismigi naagisa nagade yukaalu dalika walere idaa naqasa huwa jismigi hadii naagiso walaw sla naagis lima min alamin xanuun daraadeed la naagis aw amin min amin murug daraadeed la naagis wanawi nawi ami murug waralimidee naagisood markaasa xidaa nusami xara jismu ra wasaxiyu sida saxiige maybu anahu ana lafda lafdaga biljini jin iniy dura iniy lafdaga ni jin ay gawlo gawlo nabi nabo sala allahu alayhi wasalam bayna garney shaydani shaydaan labadis gaasood lambatiyo kagooli hey naaxiyatey raasi raasi shaydaan shaydaan madishay madagaas lamidis gaasood waayo lamidis geesood gees geesnalanijeed ma lamagaasa shaydaan dhadeer ley mee mana maanaa madashay lamdhatisla naaciyaday rasiya langnajeed geysate yani madada geeskin i geeskin alele gaasnamale kalkan gaasate maanaa beyna garnay shaydaan shaydaan lamadiis gaasood markililey lamadiis madashay lamadiis diniley langnajeed ey naaxiyatay rasihi raasi shaydaan shaydaan madishay madis madagaas lamadiis geesood wa gaasate lakin sheego dhiniyaa langnajeed lamadiis dinu wa walmuraadu ngnajeedada mayle wa atamtilu misaalin lay walaylimasuurayaha lamisaaliyaha macnaahu macna alxadiidi hadiska macnaa shaymay bua anahu ana shaydaana shaydaan xiina idin waktagaas oo irida dhaladaas yayataxaraku shaydaanu shaydaanki dhagdhagaage wa shiicatuhu wayataxaraku shiicatuhu shiicatu shaydaani shaydaan taabiciintiisna dhagdhagaagayan wayatasaladuna waktigaasa dirsamaayan irida marki dhaladaas sadhiyaas ay anahu shani wamacnaahu macna alhadiid anahu ana shaydaan shaydaana xiinaidin waktidaas xiina id dalacat shamsu o garabat shamsi lidi dhaladaasom is dhiyaasiye yataxaraku shaydaan shaydaan dhagdhagaage wa shiicatuhu wayataxaraku shiicatuhu shiicatu shaydaan shaydaan jamaacadiis iyo kooxdiisna dhagdhagaageen shiicadiis wayatasaladuna waktigaasa dirsamaayan qawluhu waqawlu qowl nabi kanawo goolsha yuqaribu waduahu yuqaribu huwa rajulka dhawaashna waduahu biwaysiskgooli macna macnah macnalgooli goolkaas macnaa sheegnaybo yuxdir huwa rajulki xaadirsadaw almaa biy xaarsada aladi maa xaadirsadaw yatawala rajul kuwaysaysaday bi bilmaa maagus kuwaysaysay macnaahu yaxdiru xaadiriyaw almaa biy xaadiriya waay aladi maa xaadirsadaw yatawala rajul rajulka kuwaysaysifadahay yuriidu an yatawalaa bi bilmaai wa maaga kuwaysaysifadaa xaadirsado yuqaribu dhawaysada walua bi waysasa dhawaysada mana xaadirsadaw wa gawluhu gawl nabiy naba golsha ilaa karad may hoobadaayana khadaaya gafiyaalshay hoobadaayanka goli huwa khadaayaaga horto bilka iyo laafyal mucjamati lidabis haysa gadad may dhiyaase yani wara'ahu gadaalshay yani waa kaysaaso yaxdur sagadad may dhiyaase sagadad hiya khadaayidiya dhiyaaso hey sagadad hiya khadaayidiya dhiyaaso warawaa may weriyey bacdum bacd lmuxadisiin muxadisiinta ama bacdum bacd ruwaati tawada xadiidka wiyaayeen baclukumida hu xadiidki wuriyen jarad yak wuriyen biljimi laakin wasaxay jarad hoobadaas jarad dareerasle karad hoobadaas jarad dareeras isku macnaane laakin macnaa kangafayleeg oo kaade wasaxihu saxiga bilkaai marki laakiyo karad leerwa karad hoobadaas fakadad hiya khadaayidi dhiyaaso wahuwa riwaayadan tan iwan oo kaade laakiyo karad leer riwaayat ljumhuuri wahuwa riwaayadan tan e riwaayat ljumhuuri jumhuur lculamaa jumhuur lmucadidin riwaayadi arad waaha wa qawluhu qawl nabi naba golshay fayansur fayantafiru farjiyaw ka gooli e yastakrijhu huwa rajulka habiyaw ma aladigi fi anfi anfi rajul rajulka sanshay kasugnaadi habiyaw min adan wasake wanasratu nasro may lere daraful anfi sanka geesiye nasro lere daraful sanka geesi fuuf lasiya ma geesi fuuf lasiya wanasratu san may lere daraful anfi sanka darafis neefti hoosanka jarti hadaas geeskana were farage mana kalka yani wa ka heesaaso wanasratu maybo darafulanfisanka geesiya waay waan abi musa alashcari radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alay slam qala nabiyu nawa may ka golay ida araada allahu taala ilahay hadii doono raxmata an umatin umata naxariiso keeda doon qabala ilahay gobloode nabiyaha nabiyalumati gobloode qablaha qablalumati gobloode fajacala ilahay weley hu annabiya nabagiya wele laha lilumatin kuwele faradan elali waslafan warsabiyan kuwele bayna yadeha yadiluma umadoortiya eliyin kuwele wa waida araada lahu ilahi hadi doono halakata umatin umad hilaageed hadi doonon cadaaba ilahay cadaabeha umadiyade wabayn nabiyha nabiy luma umadiyade nabishan haal xayonki nool ay faahlaka yani wa ka faahlaka ala hilaage ha umadiya hilaage walhaal huwa nabagana xayonki nool ay yanduru fidiya faagara yani aynahu faagara huwa ala goboojiyay aynahu ayna nabiy nabiy nabigu suge ilis ya bihilaaki hilaaki umati umadis hilaaki naftiisa kagobojiye xiina waktigina kagobobsade kadabu yo beniyan wa nabiya wacasaw casin amra umra nabiy kawama yure adeska muslimun وan abi musa alashcri radi alahu taala anhu an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naomay gola ida araada lah ilahi hadi doono ida araada lahu taala ilahi hadi doono raxmata umatin raxmata umatin umata naxariisookeed hadi doon kabalahu ala gobloode nabiyaha nabiy aluma umadiyeede nabisha gobloode fajacala ala weeley hu nabagiya weeley laha lilumatin kuwele faradan elaliyan kuwele wa farad may leray aladi yatagadamu lgooma dadkan hormaraw liyuhayi lahum almanzila manzil sin diyaari uma yaxtaajuna ilayh lanka on saweeg saig heed heeda kahor maraayo saweel seeda maragna eelka jari diyaariya geel soo diyaariya ilaylan seeda taasa eelalilele kulku rasuulkan umadisa eelalinayo fajacala ilahi wele huwa nabiya laha lilumati umadasan wele faradan eelaliyanka wele wasalafan hortabiyanka wele bayna yadayha yaday uma umada horti hortabiya eelaliyinka wele wa waida araada huwa abda hadi doono ida araada huwa alla hadi doono halakata umati umad hilaagka doonon yani cadaba ilahay cadaabay ha umadiyede wanabiyha nabiy luma umadiyade nabishanhaalxayonki nooley fahlakahu alihilaage ha umadi hilaage salo nabiylahi musa goomshay kadid iyo yani wa kay masala nabi ciisa iyo nabiylahi musa iyo nabi salax iyo kulisa nabiylahi lodi kuli goomshaysi kadid oo kale yo nooli nabiyalka nooli kalihilaage walhalwa nabigna hayonki nooley yanduru filiya faagara caynahu bihlaaki faagara huwa ala gaboojiyey caynahu cayn anabiy nabagaas ilisa dhogoojiye bihalaakiha bisababi halaaki halaaki umatihi umadis hilaageeda sababkeeda ilan xiina waktigi kadabu iyo beengu nab wala sheegay diideen markaasa la hilaage so nabilah noox qoomshe o kale waacasow caasiyan amrahu amra nabiya kacaasiyan ina waktigi kadabu beeninga hilisin kagoboojiye ilahay iyo umadi hilaashi umadeed kadhibi jartay kabeenidayki asri waa ko fiiri kalkun rasuulkana kafaraxay kugal goboobsade faagara huwa naba goboobsaday faagara ana goboojiye ayna ayna nabiya kagaboojiye bihilaaki hilaaki umadi umadeeda hilaagte xiina wakti kadabu beniyen hilaagaho yani wa kay annabiya nawgaasa yani beniye waso asen amra amra nabi ka asen rawa muslim muslim iya wadis baawrajilay tagno emaytu siyaasi rasuulka sala allahu alayh wasalam usi oo yani usi horumaray umudis usi ka horumari kalkuntaas maytu siyaasi ni hadhowti kafaca doono taase baabu fadli rajay raja fadli sheeyan baabay qaala allahu tacaala ilahay may ka gore yani baabu raja ha sheegni rajo laakin haddana rajag naftisini fadli ley hoof riyoba marna qala lahu taala ilahay may kagol ibara mukbiran hal kabaraayo can ilcabdi saalixi adoonki subnaay ku kabra wa ufawil ana bandike amri amarka ila lahi an bandike in allaha taala ilahay basirun alihi araga waay lilcibaadi adoominsi alihi araga fawagaahu lahu ilahay dhooray hu nabagaasa dhoori sayiaati ma makaro wariyo suubiyan shirgoole sameeyen so umaati halkood iya ku dhoori wahay qaal lahu taala ilahay may kagora ikbaaran haal mukbiran haal ilahay kabaraayo an ilcabdi adoon abdigaas oo saalix soo bungeysa ku kabaraw wahuwa muminu ali fircoon wa muminu ali fircoon fircoon helshaykii rumaayo cabdiga saalax galili odoon saalex rasuulku soo ku kabaraw meerey sala allahu alayhi wasalam qaala lahu taala ilahay meerey waufawilu ana bandhike odoonkiya leh amri an amarke ilalaha in bandhikada eri leh in allaha ilahay basirun alihi og bilcibaadi adoomisha cilmi leh waaha o an igilaasanbo marka ilahin barnikadeer fawagalahu ilaahay dhooreyhu cabdigii saalax gahayo fawagalahu taala ilahay dhooreyhu alcabd saalixa dodoonki suubnaya ilahay dhoorey bisayiaati maagi rumaatiyaashiya kadhoori makaruyo shirkool sameeyeen shadaaida makrimiya ilahay kadhoori makrigooda shidiyaalsho ilahay kadhoori kubadbaadiyo wacan abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam anahu kalku manaa fadl raja ilahay naxariisisa rajaadumayla amarka ilahay baikadaal ayadaasan dalil ambi dadki hore saasjaran ilahay marka marijal kalku rajilautan yeele وan abi hurairata radi alahu taala anhu an rasuli lahi sala lahu ala slam anah ana rasul kala rasulka may gol qala allahu caza wajala ilahay may ka gole ana ani cinda dani cabdi adoonka maladiis agdeedi aha waana ana macahu macal abdi adoonka maashayaadihina ortag yadkuru abdikusawniyanasaw wallahi akdhaarday lalahu ilahay afraxu faraxu badan bitawbati cabdi cabdillaahi ala doonshe nagashadiiska faraxo badan min axadikum aadkin ku badan yi aadkaaso yajid huwa aadkelaw laalatan baado bilfalaati ba gooy kelaw waman tagaraba wama tagaraba madawaas wama tagaraba ilaya nantike xadiisulkudusin isbedel wama tagaraba ilaya ilahi adlahi an mahin dhawaado shibran waman ofka ali ofki tagaraba dhawaado ilayana shibran badra shibrin an dhawaad tagarabto dhawaade ilayla mangan dhawaade diraacan tanyafidis yani lam dhongiyanka dhawaade waman tagaraba lanka dhawaada ilahy antikediracan tagarabta dhawaada ilayh laman baacan kalmifadiisan ka dhawaada a waida aqbala alcabdu adoonka ilayh hadii haigaabilo yamsiha alayki asocdaw aqbalton ingaabilehu ilayh ila alcabdi hariwilhalan diddiga mutafaqun alayh wahada lafdu ixdaa riwaayati muslim muslim riwaayati toodiyo lafdise waay wataqadama sharu sharulcadid hadiska sharasin fi baabi ninka dhagi baabkas ogologobol baabi baabka hortitaal wacan abi hurayrata radi allahu taala an rasuuli lahi sala allahu alay slam qala anahu ana rasula qaala rasulka may gol qaala allahu caza wajala ilahay may ka golay anaan cinda dani cabdi odoonkay maladiis agdeedii ahaa bianing maleyaw wal alwalising malaya bis ahaw waanaana macahu maclabdi odoonka maashahaadi xaysu wakti yadkuru cabdigu taayonianiusaw wallahi yakadhaarday rasulka dhaarban wakdaha yakadhaarday lallahu aliya afraxu faraxo badan bitawbati cabdi cabdilah alla odoonshay toobiska faraxo badan min axadikum xadkinka faraxo badanyi xaadkaasoo yajid heray laa latambaado heray bilfalaati bagoy kudhumsanaayti heri islaamka farxa ilahay kufraxa badan odoon sheeg nagdi waman tagaraba lanka indhawaado ilaya nantika hindhawaadiya ilahay daacada badiyana hindhawaado sibran gadra shibin saakado gadarsa hindhawaado tagarabta dhawaada ilah ilalah hindhawaad diraacan dhudhungaya hindhawaade adudhung oo kale hindhawaade waman tagaraba lanka dhawaado ilaya nantika e diraacan dhudhunga hindhawaadon tagarabta dhawaade ilahi ilalcabdi adoonka baacan gajnifagista hindhawaade wa albaacu maylirey gadru madir rijlayni lamada madir yadende adru madiryaden lama ganyategoko gadirsho baclrsubo saan dhawaade susulmahin dhawaade anin saan dhawaade wama takadama waida aqbala hu cabdig ilaya antiki adi hakaabilo yamshi haarey cabdadkiisa odo dhiniga hendareerso aqbalto anina gaabile ilayhi larabi harwilharan degdega mutafaqun aleyh raxmad ilahi fadl rajagini fadlay o ilahi taas rajeski galan gobde wahada adisinkan lafdu idaa riwaayaati muslim muslim riwaayasi toodi lafdi she وتقدم من مرمر شر شر الحديث حديث شراك مرمر في الباب مرمر قبل قبل الباب باب كنتسال وروي ميل وريت الصحيحين مسلم البخاري حديث ميل وريت وانا انا معه مع العبد دون كسمع شيء هذا حين وقت يذكره عبد الصالح ان يوصف بالنون يذكرني يذكره عبد الصالح ان يوصف وفي هذه الرواية حيث يكسن حين حين ملك حيث بتاء الاخي وكلاهما كلا الروايتين لما الرواية حيث للاخي حيث يذكرني للاخي yadkuru bia walil akriyo yani ti hoday may haytay waana maca waina yadkuruni lahay taasna adama yani mayl akriya binuni alakri bilbail binuni le waruya fi saxiyeyn may liwuriy waana maca maclabdi ahade xiina wakti yadkuru abdigu saanianiso binuni alakri wa fi hadi riwaayati naykasunaaday hayso bisai lakri wakilahuma kila riwaayatayn saxiyn an jaabir bni cabd llahi radi allahu taala canhuma anahu ana jaabira samica degi nabiya degi gabla moti moti nabi naba geeridi sorto bialaati ayaami tadberka dhiman yaqulu nabaga halka goolaa dheegi laa yamutana axadukum axadkin ay geeriyoonay geeriyoonay ilaa walhaal axadka yuxsinu wanaaja adana ma malada wanaaja lilahi tacaala bilahi taala ilahi wanaaja maayo hawaama yure adisku muslimuun jaabir bin cabdillahi radi allahu taala anhu anahu ana jaabira samica jaabir anabiya dheegi sala allahu alayh wasalam bawl nabiy naba goolsha dheegi gabla moti moti nabi naba geeridi sortiyanakagooli bialaaat ayaamin kudhimantunin rasuulka kakol yaqul nabad halka kola dhig laa yamuutana axadukum axadkin ay dhiminay oo dhiminay dhiminay ilaa walhal axadka yuxsinu wanaajiya adana malad bilahi bi bilahi ala maladan wanaajiya caza aalibadjalanmaa uso ilahay maladan yani maybua lankantiisa fiawi mayl fadeyta janaaxa iyo daif lamada shimbirka lamis garbood oo kale siminaad bayn alkoof waraja jinhaadan ka janaaxa iyo daif shimbirka lamis garbood oo kale laakin hoob marbaha jirido gofka oo ama jiridanka dhimadaas si tero markaas ana inda hani cabdiya teegiyi wahuwa yuxsin ana bilahi ilahay winaajoodin bahay malad ilahay inti baha caabudaasin afur raxiim waada tawxiid bata ilahay kin dhaafay erto waktagaas laakin tiyada fiato roortolan bahayi markoona obsato markoona ilahay naxariis rajayto saasaas laakin hoob marba dhimato sakaraadha nagata maha yuxsin ana bilahi caza wajal may welay markaas may teegiya ana cabdi yani wa kay cinda dani cabdi falyadun biya ma sha kol ilahay king naxariisa la go-aansoy markaas oob marba sakraad wa ko laa yamuutana tan la rasul laa yatumutana ay dhiminay dhiminay dhiminay axadukum ay dhiminay ilaa walaalhu aadka yuxsin wanaajiya adana malad bilahi caza wajal ilahay malad wanaajiyama ilahay king naxariisa doon leymaayo rawa muslim muslim ya adi furi waan anasin radi allahu taala anu gal anasma gole samictu rasuul lah degi sala allahu alay salam yaqulu rasuulka halka golo gal allahu taala ilahay may ka gole yabna aadam aadam anogiisiyo ma dacowtan diba tugasomiyani tugaso rajota rajeesmiyani rajees gafartu dhaafay laka laanta kin dhaafe a calaa maagi kin dhaafe kana maaga hasalay minkadega hasalay walaa ubaaliyana an man aab walaw ibna aadama ya bna aadama low balaga deerso dunuubka dunuubta canaana samay samada saxaabiyaalkeeda deer uma stakfurtini uma stakfarti uma stakfarta dhaafatin dalosaniyan gafartu dhaafe laka laanta kin dhaafe walaa ubaali man aab walaw ya bna aadam aadam anogiisiyo inaka low ataytaniya inikoy biquraabi larli arad mugshe kadaya min kadaya getiyaare uma lagitalkuntanian laa tushriku alanulajanbian gobdaysian law la yani la ataytuka kina koye biguraabiya guraabi larad arad mugsiya mafirata min mafiratin kina koye sawama yuray hadiska tirmidi waqala tirmidi hadisun hada hadisun waay hadiskaas oo xasanun xasan e hadis larbicin lay ya bna aadam inaka ma dacawtani anti badi toogaas warajowta rajeesnian irajees kafartu dhaafe laka adikin dhaafe calaa maaikin dhaafe kana xasala huwa maaga hasalaydinka adiga hasali dunube walaa ogaaliman ab walantanzir be adoonka samay meelaw yabna aadam aadam unugisiyo loo balaga dunuubka dunuubta deerto anaana samay simita saxaabta deertiin badadaas uma stafarta ni adoo dhaafatin dalabto afartu dhaafa laylaka dalaantaakin dhaafa walaa ogaaliman ab wala yabna aadam inaka ad atayta koytaniyan in koyta ingases biquraabil arli arada mugsheeyinka koyt ay musaaxiban hal ada lasaaxibsanta biquraabil arli arada buut lasaaxibsan biquraabil arli arada buuyawsha lasaaxibsan oo kadaaya min kadaaya gefiyaale intaas aradan buut oo gefeed in lakoyt uma laita lakulantonalankulanto manaa geeriyot laa tushrik alnwidajan biangodeshawidajan laa taytuka kinlakoye guraabiya guraabi aradaru mugshe kinlakoye magfirata min magfirati magfire tawa may ure hadiska muslimun baurajale tawa muslim muslim iyo hadis maya tawa tirmidiyu dheh tawa tirmidiyu tirmidiy hadis uri qala tirmidi mel hadisun hada hadisun wa hadiskaas hasan canana samai bifati lcayni lafi canaan qiila may lere huwa canaanka may lere ma walaagiwa cana dhahara huwa ma dhahire laka fi dhahir minha min asama dhara aahir ida rafacta rasaka madaga dikor welo minha min asama kin kudaahir wakiila may lere huwa cnaan may bu asaxaab saxaabka naftis cnaan lere waquraab larli bilami kaafiyalaafi quraab wakiila bikasriha qiraab walamu godowkiya asaa sana badan quraab leer waashar waana taasama shursun quraab leer wahuwa quraabka maylalijeeda macnaa shay maa sheeyu yuqaaribun dhawaayaw min milahaa mil yuqaarib huwa maagan dhawaadaw milahaa mil alardi arad buuyawsha walan dhawaada quraab larli arad oo butlay wallahu aclam bawljamci bayna alkawfi waraja